ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد casharkii kana ugu horay aan kusoo dhiganay baabul afcaal qaybtiisa hore soomaa afcaasha waxaan u qaybinay maadin wa maadi waxaynu mar kasta buu kordhigan yahay annaga mar kasta laba ciraabu keennay soo maa markaan dhawo dahabtu dahabtu markaan dhawo laba ciraabood bay leedaha soo maa mid buuga nagu qoran midaa qornay dambuuga nagu qoran maxaan dhahaynaa dahabtu ficlu maadin fatxatin muqadaratin manaca karaahiyatu arbaci fii huwa kal wataau damiirun muttasil mabniyun cala dahabtu mabniyun cala fii maxalli rafci amase tii koobnaydoo dahabtu ficlu maadin mabniyun cala asukuuni liitisaalihi bitaa alfaacil wataau damiir intaa ka sameeyeen dhag labadaa qaacido laba qaacido ku anfacaya waa casharka haddii lagu dhigo ardayow casharka haddii lagu dhigo shiikhu waat waxaa laynoo sheegay habeenkii muxaadarada kulle hal mar lama wada qaadan man alaba alkulla faata alkullu man alaba alkulla hee faata alkullu kulli haddaa wada dalabto kulli waa wada baxayaan ma wada qaban karti maalinba xoogaa yarka lagu siinayo xoogaa yarkaa lagu siinayo iska qabo waqti baa u waxaa aad uga murugoonaya arday intaasoo daqiiqa wax loo sharxayay saacad wax kudha wax loo sharxayay markuu kitaabkii qaatay guriga iska dhigtay kadibna maalinka xigay iska imaada asagoo aan ah marna soo fiirin kitaabkii waa dhibaato wey maysan ahayn dhibaato qofkii han leh oo meel higsanaya ma jiifsado walaalkan soomaa dadaal soo jeens waqti ku bixi casharka maanta akhrido lagu dhigo waxyaalaa ka fahmaysa ama xoogaaba boqolkiiba afartan ba ka fahamti lixdanka haray akhri mar labaad mar saddexaad akhri mar afaraad akhri ugu adkaada haddaad tiraahdo oo saa uga tagto hadda ma waxaa rabtaa markasta meelaha taqaana in lagugu soo celceliyo intii aad taqaana yar tahayd in laysaga kaa soo celceliya rabtaa goormaad intaa qof nool oo dadnimada inta noqonaysaayo meelaha adag dalbanayo dhahaya waan ka soo bixi karaa analaha yaadhaha analaha yaa analahaasoo garamaysaan anaha iskale anaha ku habboon meesha goormaa dhahaysa haddaa ka baqaysa meelihii soo imtixaan maa soo jeenso dadaal bixi oo waqti bixi maanta waxaan dhigananaa insha allah ficilka mudaarica ah si fiican haloo dhegayso alficlu lmudaaric si faahfaahsan baa loo sharxaya haddaa ficil mudaaric maanta aan dhammayno waa inaa fahamtaa mudaaric kuuma harin qur iyo xadiiska gelaysa waa ka guraysa w mudaaric ku jira markaasaa kala saaraysaa noocuu yahay waa fahamta soo maa laakiinse yaa intaa qabanaya qof dadaalay juhdi bixiyey ah, dadaalku ma kala laa qof weyn iyo qof yar qofku intuu neefsanayo intuu leeyahay neefna soo celinayo weli fursad buu haystaa ah, maadaama yatanafas fursad buu haystaa wuxuu shiikhu yidhi yakuunu lficlu mudaarican ficilku wuxuu mudaaric noqdaa idaa kaana hadduu yahay fii awalihi meeshiisa ugu horaysa ixdaa alxuruufi zawaa'id xuruufta zaa'idka ah ee alarbacati ee afarta ah afarta xuruufoo yajmacuhaa qowluka uu oraahdaadu ay kulminayso aadhahaysi anaytu aw na'aytu aw na'ti hadba kaa u kulmiso afartaa xuruuf na'aytu waa intay nuun iyo hamza iyo ya iyo afartaa xuruuf markii ficilka hore laga dhigo saasuu mudaaric ku noqdaa warkaa waa ku dhacay somaa tusaale daraba waa ficilu maadin hore u dhigata soomaa waa ficilu maadin mabniyun cala alfatxi ficilu maadin مبني على الفتح ku dhacday baasha xir inta istaagtaan ficlu maadin mabniy cala اlfatح haddaba idaa aradta haddaad rabto an tuxawila haada alficla ficilkaa darabaa inaad u badasho yaa ilaa mudaaricin haddaad rabto inaad u badasho ijcal geli fii awalihi hortiisa waxaa gelisaa ixdaa alxuruuf ixdaa mid ka gasho aada iyo na'da iyo ta'da iyo mid uun gasho taquul adribu mudaaric buu noqdo nadribu tadribu yadribu saas mudaaric ku noqda kataba buu ahaa haye saa u raac aktubu haye haye gadaal maxaa ku dhacay naktubu taktubu yaktubu shariba buu ahaa ashrabu nashrabu tashrabu yashrib ashribu yashribu nashribu iyo tashribu shariba yashrabu facila yafcalu waa yafcalu waa kordhigaysa hayag qaama aquumu naquumu taquumu yaquumu dahaba adhabu jamaca ajmacu haye iyo yajmacu saas mudaaric ku noqda haye yucrafu waxaa lagu garanayaa markaad tidhaahdo mudaaric baan ka dhigay xuruuf dheeraada keenta soomaaaan ficilka ku jirin siday ku garanaysa inay dheeraad yihiin waxaa ku garanaysaa sidan soo socota يعرف waxaa lagu garanayaa bikowni haadihi alxuruufi alarbaca zawaa'ida xuruuftaas afartaa inay zaa'id yihiin oo kelmadda aysan ka mid ahayn waxu garanaysaa bian laa takhtalla macna alkelima kelmadda macnaheedu inaysan isbedelin idaa xudifa haddii laga jaro asmacu soomahayn asmacu waan maqlayaa aada ka jar samica wuu maqlay maqalidii miya isbadismani maqlidda ma isbedelin soomaahan waxayna acdaasi waa a dheeraadoo mudaaric ka dhigaysa wey warkaa waa ku dhacay soomaa laakiinse inalaqa laakiin hase yeeshee ida ikhtalla macnaaha kelmaddii macnaheeda hadduu isbedelo markii xuruuftii ah ka jirtay baa kelmaddii macnaheeduu isbedele haddii kelmaddii macnaheeduu isbedelo falaysa haada alficlu mudaarican ficilkaas mudaaric ma ah bal yakuunu maadiyan buu noqonaya warka waa fahamsan soomaa eeg waxaa dhic jirta ficil maadiya oo xuruufta mid ka mida iska wato hore ka wata seebaa u kala saarataa inuu maadi yahay inuu mudaaric yahay suaal maa tusaale akrama waa maadi buu ka bilowd waana akrama waana maadi soo maa inalaqa waa maadi ibuu ka bilowdo haddana maxaan lahayn ficilka wax mudaaric ka noqdaa markii xamiso ama nun ama ya amata lagu bilaabo soomahayn maxaa lagu kala saaraya laba macnaa lagu kala saaraya kow markii mudaaricuu noqonayo macnuhu waa inuu isbedelaa mid kasta macnuu leeyahay labo haddii meesha laga saarana waa in hee uusan kelmadu aysan xumaan inalaqa hamsada ka tuur hamsada ugu horsa ka tuur nadlaqa way xumaata soomaa kelmadii macnuhu waxa wey hamsadaasi hamse mudaaric keentay ma ahae waa hamse kelmadda awalkii horeba ka mid ahayd wey tusaaluu ku siinayaa aktubu tusaale maahan idaa xadafnaahu haddaan ka tuurno min alxarfi zaa'id alwal oo aada yabqaa macna alkalima kelmadu macnaheeda wuu joogayaa ka taa way joogaysaa macnihii kelmadu qoraalkii markasta wuu joogaa haye lidaalik nacrifu waxaan garanaynaa marka ana alhamzata fii haadihi alkalima laysat zaa'ida hamsadaasi zaa'id maaha markaa waxaan ka wadaa أن الhمزة في hذه الكلمة zaaidatun ka dhigo leysaska tuur hamsada meeshaa markaa zaa'id weeye marba haddaan fahamnay mar haddaan hamsada ka tuurnay ins macnihii isbeddelayn hamsadaas inay zaa'id tahay baa noo soo baxday laakiinse hadduu macnuhu isbedella sida indalaqa oo kale maxaan dhihi lahayn zaa'id maaha kelimada asalkeeda ayay ka mid tahay amaa kelimatu inalaqa kelmadda inalaqa kalma soo maah tii hore maxay aktubu idaa xadafnaahu haddaan ka tuurnay min alxarfi zaa'id alawal yabqaa macna kelima miyaad isbedelaysaa aktubu waan qorayaa kataba wuu qoray macnihii qoraal in wax la qoraa miyuu isbedele sama joogo weli macnuhu hamsadaasii awalba dheeraad bay ahayd waana mudaaricu iyo markaa laakiin sahamso haddaysan dheeraad noqono macnihii uu xumaanayo markaas waatan amaa kelimatu inalaqa markaana wuu tegay markaandho kelmadda idaa xadafna alhamzata aluulaa haddaan hamsada hore tuurno yakhtallu lmacnaa macnihi dhan baa baaba'aya oo inalaqa hamsada ka tuur nalaqa macnihii eber lama micnayn karaaba oo macnihii muxuu ku tegay in la tuuray xagga maxaa ka fahamtay lidaa nacrifu waxaan garanaynaa ana alhamzata fii haadihi lkalima indalaqa ku jirta hee laysat zaa'ida ma aha zaa'id maaha waa asal bal hee huwa xarfun minha hamsahaasi waa xaraf ka mid ah oo asalkiiya warkaafaafanti soomaan tanaa si fiican ugu sii fahmaysaa xuruufta mudaarica ah keenaysa mudaaricnimada keenaysaahi macnayaal bay wadataa macnaha hadday meesha ka muuqan waayaan mudaaric ma aha tusaalaha fiiri macaana xuruufin ficil mudaaric alhamza hamzadu tufiidu takalum qof iska hadlaya sheegaysa markaad iska hadlaysid sharibabay ahayd anaa cabaya dheh ashrabu anaa fahmaya afhamu acdab yaa sheegaysaa marka aragto ficil maadiyo ku jirto adaas adiga aadan ka hadlayn macnaheedu mudaaric maaha akrama wuu karaameeye maaday ka hadlaysaa maxaa fahamta marka mudaaric inaysan maxaa yeele macnihii ahaa in adig kaa hadasho hee haddaa adi iska rabtid oo kriimu dhahaysa waan karaameenaya afhamu aclamu amshi ashrabu aquumu anaamu ajlisu arkacu yeeshaygaysacaadu adiga halna marka hamsada mudaaraca wadatahay waa inay tilmaamta inaad iska hadlaysa warkaa waa ku dhacay soomaa labo nuuntu soo anaytsu nuun ma ahayn tufiidu takallum min aljamaaca dad badan inaa u hadlaysa bay sheegaysaa nukrimu waynu karaameynaynaa najlisu naftaxu narkabu naquumu nusalli yaa u hadlaysaa afhayeen baa taqolaa u hadlaysaa waa fahamta soomaa ta'duna laba macnay faa'iidaynaysaa qof aad la hadlaysid oo ku hortaagano wiilah taquumu haye fahima w waa fahmaysaa kudheh wiil la hada taafhamu haye shariba yaa la hadlaysaa hal wiilo gabar maaha yaa gabadha waan gaari doonnaa wiil tadhabu tashrabu tamshii tajrii taquumu tarjicu tacuudu tusaafiru tusallii tasjudu siyaara hadlaysaa wiil marna waxaa ka sheekaynaysaa gabar maqan gabar koru joogta maah aw muxuu yidhi awilmu'anatatil ama gabar maqan markaa waxaa khasaba wax gabaa tilmaamay inuu ka horeeyo hiya baa ka horaysan hiya taquumu hiya tukrimu hiya takhtasilu hiya tarkacu waa in markii ta'adu ay ka sheekaynayso gabar maqan waa in wax dhadig tusanaya uu wakaa laakiinse asal yaa ule kelmadda hal wiiloo ku hor taagan macnaha saddeaad ta'ada wataab afar ya'du waxay faa'iidaysaa tufiidu alghuyuub cid maqan bay ka sheekaynaysaa qof maqan wiil maqan ama dad badanoo maqan waxay doona rag iyo dumar iyo waxay doona isku dar yaquumu yadhabu wuu tegayaa way istaagayaan yajlisuuna yajlisna gabdhihii way fadhiisteen waa cid wada ka sheekaynaysa ayaad marka waa ku dhacay marka xaraf kastoo xagga yaal macno gaaru leeyahay ficilka waa fiirinaysaa macnaha gaarka hadduu sheegayo waa mudaaric duusan sheegayna hee mudaaric maa aqsaamu lficl mudaaric mudaaric intee u qaybsamaa yanqasimu lficlu mudaaric ilaa alaaati aqsaam intee loo qaybinayaa saddex qaybood kow ficlun mudaaricun saxiixun ficil mudaarica oo gadaashiisa caafimaad caafimaad waxaa ka wadnaa alif iyo wowiya uguma dambayso waa inaad fahamtaa kaasoo kale waxaa dhahaysaa yadhabu oo kale hayee kee mid kale afartii xaaraniintoodan ku bilowadaarabsid ficilkeen yakhruju yaquumu yaclamu ya baad adabagasheen nuunkeena naqra'u nasmacu naktubu nafhamu nafqahu soo ficil caadiya ma ah alif iyo wow iyo miyaa u dambaysa waa ficil mudaaric gadasha caafimaad qabto markaasoo kale markaasoo kale fa haada alqism qaybtaasi yucrabu waxaa la icraabayaa bidammati aahirati damma muuqata maxaa dhahaysaa fii xaalati rafci eeg wuu kusii wadayaa markii la godaya maxaa lagu icraabayaa damma godan horaan usoo sheegna waalfatxati aahira fatxa muuqata fii xaalati nasbi wasukuunna fii xaalati tusaale yaquulu muxamedun soomaan yaquulu ficilun mudaaricun ilaa ahri ilaa ahri ficilun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun aahiratun fi aakhirihi liannahu ficlun mudaaricun saxiixun walam yattasil biaakhirihi wakaa haye kaas waa nooca koowaad nooca labaad waxaa weeye ficlun mudaaricun muctallul aakhir waa ficil mudaaricah oo gadaashu xanuunsan tahay xanuunka la sheegayaa waa alif iyo wow iyo ya tusaale keena yakhshaa yarmi yadcuu intaana iskaleh yaqzuu yamshi yaqdii yajrii ya'tii yarmi yarmi teedaa haystaaye kudar maxaa kudhar ku dhacay kudhar maxaa ku dhacay keena tusaale dhaqso haye yaqdii yakhshaa sax yashtarii mhm. aifdambekeena soo ma jeedaan maxaa la dhahaa muctal alaakhir haye haada alqism mudaaric yucrabu waxaa lagu godayaa bidamati lmuqadarati cala aakhirihi damo qarsoon fii xaalati rafci markii la godayo wa fii xaalati nasbina yucrabu waxaa lagu ciraabayaa bilfatxati daahirati fatxa ka soo muuqanaysa cala almuctali bilyaa low kii yada yawowda watay aa laga soo muujinayaa lan yaqdiya lan yadcuwa lan yarmiya laakiinse wa cala almuctali bilalifna waa lagu qarinayaa markii la reebayo wa fii xaal jasmina yuxdafu bixadfi xuruf cil yujzamu bixadfi xuruf cilla kulli waa la tuuraya lam yarmi lam yakhsha lam yadcu waxaan kuu sheegay markii la godayo kulli ku qari markii la kordhigayo aliftii wowdii iyo ada ka soo muuji aliftana ku qari markii la reebayana wada tuurba ayagoo dhan warkaa waa ku dhacay soomaa waayahay nooca saddexaad miaal buu kule yadcuu muxamadun muxamed wuxuu u yeerayaa soo maahan yadcuu muxamadun wuxuu u yeerayaa yadcuu sida yadcuu ficilun mudaaricun marfuucun wacalaamatu rafcihi dammatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha yarmii ficilun mudaaricun marfuucun wacalaamatu rafcihi dammatun muqadaratun calaa aakhiri manaca min duhuuriha wakaa yakhsha ficilun mudaaricun marfuucun wacalaamatu rafcihi dammatun muqadaratun macduuriha tacadur iqal maaha tani markii la kordhigaya labada hore kasoo muuqanaya lan yadcuwaxaa gadaal kusoo qaadanaya nawaasib iyo jawaazibaa noga socta ee waa u tegi doonnaa waa fahamta soomaa nooca saddexaad waxa wey alafcaal alafcaal alhamsa hada alqismu wahuwa alakhiir min aqsaam mudaaric yurfacu waxaa lagu godaa bihubuutin wayunsabu waxaa lagu kordhigaa wayujzamu laguna reebaa ficilka miyaa la hoos dhigaa wayujzamu weyujzamu waxaan lagu reebaa bixadfi hanuunta in laga jaro maxaa dhahaysaa yaktubuuna ficlun mudaaricun marfuucun wacalaamatu rafcihi wlwaaw damiiru mutasil mabniyu calaa sukuun fi intama haysaa haye yadhabuuna sida ficlun mudaaricun marfuucun wacalaamatu rafcihi taqra'iina ficilun mudaaricun marfuucun wacalaamatu rafcihi hubuutun nuun walyaa damiir mutasil mabniyan cala sukun fii maxali rafci hadda waxaa laga hadlayaa ficilkii mudaaric ahaa nuunu tawkiid iyo nusb hadday raacaan ka waran waalwaalidaatu yurdicna oo kale daa haday la xiriirto bimudaarici ficilkii mudaarica haataani nuunaan labada nuun hadday raacaan yakuunu wuxuu noqonayaa mabniya horta xarakadiisu joogtay noqonaysa isbedeli mayso godaaliya kordhigiyo wuu ka baxayaa hal xarakuu iska wadanaya o mar wuxuu noqonayaa faida tasala binuuni tawkiid haddii nuunu tawkiid uu la xiriirmo yakuunu wuxuu noqonayaa mabniyan cala alfatxi tusaale yaktubu wahel nuun shidan raaci yaktubanna baarak allahu fiik yadhabu yaqra'u yacmalu latublawunna yadhabunna yadhabanna dheh yarkacanna xisaabada hoosea ku jira latarkabunna soma godna xisaabada hoosea ku jira waxay u godantahay waa arki doonnaa laakiinse mudaaraca markii nuunutawkiid raacdo maxaa samaynaysaa ficlu mudaaricun yaktubana darsa ficilun mudaaricun mabniyun cala alfatxi liitisaalihi hee binuuni tawkiid nuunu tawkiidna xarfun waxa ciraaba asagu malaha lama ciraabayo haye wa faaciluhuna maxaa weeye yaktubanna wuu qorayaa huwa dee wa faaciluhu damiirun mustasirun hee taqdiiruhu maxaa la qorayaa darsigii soo maahan mafcuul bihi mansuub fatxatun lnahu lnahu way fatxada u saar liannahu kor kor ii sheeg igu socee adigu liannahu ismun mufradun baarak allah fiikum yaktubanna darsa waida اtasala hadduu la xidhiirsado binuuni niswana yakuunu mabniya cala الsukuun nuun dumar hadduu raaco waa reebaysaa yaktubna yadhabna yurdic wlwaalidaatu yurdicna soomaan yaxkumna yajlisna yadhabna aabasayaktumnadarsadrsigay qorayaan gabdhuhu ficilun mudaaricun mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuunin wa nuun niswa damiirun ila shaqada yaa qabanaya gabdhaha soo maahan damiirun muttasil mabniyun calaa fii maxalli rafcih addarsana waa mafcuulun bihi mansuubun wacalaa fatxan baarak allah halkan ugu jiimaan darsiga insha allah howlaan iska leeyahay hada bilahi towfiiq sala allahu calaa sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin